أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أما بعد casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda laba boqol lixdan iyo sideed suurat lbaqara ka mid ah waxaan soo haynay sadaqada iyo sida uu rabbi in daacadnimo loola baxo laga ilaaliyo gallad sheegasho iyo dhib laga ilaaliyo sida uu ayaa aayadihii soo dambeeyey ay ku saabsanaayeen qaala tacaala alla wuxuu yidhi ashaydaanu shaydaanku yacidukum wuxuu idinku cabsi gelinayaa alfaqra faqri buu idinku cabsi gelinaa waya'murukum wuxuu idin farayaa bilfaxshaa'i xumi ayuu idin farayaa wallaahu alle yacidukum wuxuu idiin yaboohayaa uu idiin ballan qaadayaa makfiratan dembi dhaaf dembi dhaafka oo minhu isaga xaggiisa ka ahaaday iyo wa fadlan dheeraad wallaahu alle waasicun weeyaan alla addoommadiisa yacni deeqo ama waasi waasicun alla fadligiisu oo waasac yahay waayo caliimun ogaal badan ashaydaanu shaydaanku yacidukum yacnii wacada labada yacnii wacada wa wacada bilkhayri ama wacadtuhu lkhayra wa wacadtuhu shara labadaba waa la dhihi karaa oo marka khayrka iyo sharta la sheego wacada labadaba waa ku imaan kartaa khayru u yaboohay ayuu ku cabsi geliyey yacni ayuu u ballan qaadan ujeedaa shar ayuu ku cabsi geliyey ayay iska noqonaya marka haddii laakiin khayrka iyo sharta aan la sheegin waxaa la dhahayaa wacadtuhu wa awcadtuhu wacadtuhu waa u yaboohay waaye wa awcadtuhu waa u goodiyey waay macnaheeda marka halkan maadaama faqrigu ou sharta ka mid yahay bimacnaa marka yukhawifukum waay ashaydaanu shaydaanka yacidukum wuxuu idinku cabsi gelinayaa alfaqra buu idinku cabsi gelinaa sida uu faqri noogu cabsi gelinayana waxa ay tahay sadaqadiibu wuxuu leeyahay maalkay kaa nuqsaaminaysaa oo qofkiiba wuxuu ku dhahayaa amsik calayka maalak maalkaaga hayso fa innaka idaa tasadaqta bihi iftaqarta haddaad sadaqaysato maalkaaga waad faqrinaysaayo sanduuqaagii wax unbaa ka yaraanayo koontadaadiibaa waa isdhinmaysaa sidaas buu ugu ku cabsi gelina waya'murukum wuxuu idin farayaa bilfaxshaa'i buu idin farayaa wax fuxshi buu idin farayaa fuxshiga meeshan waxaa laga wadaa albuklu wa mancu zakaati baqayltinimo iyo zakada oo la diido ayuu idin faraa oo zakadan waa badan tahay maal badan oo kaa nuqsaamayo waayo waad faqrinaysaa howl kalaa kuu taallo adba meeluu kasoo gelayaa fuxshigu marka waa bukliga iyo zakadoo la diido abu saciid alkalbiyu waxa uu yidhi kulu lfaxshaaءi fi lqur'aani fahuwa zina ilaa hada fuxshi qur'aanka hadduu ku yimaado dhan waa bimacna zina ilaa aayaddan ma ahane alfaxshaau waxaa laga wadaa albuklu wamancu zakaa tan ma ahane marka zakadoo la reebo idin farayaa shaydaanku wallaahu allana yacidukum wuxuu idiin yaboohayaa ou idinku ballan qaadayaa makfiratan dembi dhaaf dembi dhaafka oo minhu xaggiisa ka ahaaday oo dunuubtiinniibuu dhaafayaa iyo wa fadlan dheeraad risqi iyo yacnii wax meeshii aada wax ka bixiseen khalaf iyo beddel fiican ayuu ilaahay idinsoo gelinayaayo sadaqo maal ma nuqsaamiso maa naqasa maalun min sadaqa xadiidkii nabiga abikabshat alanmaari wuxuu ahaa maal sadaqa maal ma nuqsaamiso sida daahirka waxaad moodeysaa in maalku uu nuqsaamay laakiin xaqiiqatan waxba ma nuqsaamine meeshay ka baxda barakaa imaanayso ajar badan baa aakhiro laga helayaa qofkaa wixii waa ka nuqsaameen maba la dhihi ma la dhahayo wallaahu alle waasicun weeyaan alle fadligiis oo waasic yahay caliimun alle ogaal badan marka ilaahay fadligiisa marka xadiid xadiidu lqudsi ani rasuulka sal alla slama wuxuu yidhi yamiin ullaahi mal-aa ilaahay midigtiisa waa buuxda laa tagiiduhaa nafaqatun wax bixin ma nuqsaaminayso saxaau lleyli waannahaar maalin iyo habeen waa shubmaysaa xunbaa alla uu bixinayaa ara-aytum maa anfaqa mundu khalaqa asamaawaati waal ma aragteen intuu abuuray cir iyo dhul fa inahu lam yanqus maa fii yamiinihi in allah markii uu abuuray cirka iyo dhulka alla wax unbuu bixinaayey waxna kama nuqsaamin oo waxa midigtiisa ku jiraa ma nuqsaamin wa carshuhu cala almaa wa biyadihi اlأkhra alqistu gacantiisa kalena alla cadaaladda ayuu ku hayaa yarfacu waa kor yeelaa cidda uu doono wayakfidu hoosu u dhigaa cidda uu doono xadiid kalena nebiga asmaabu wuxuu ku yidhi anfiqii waxbixi walaa tuxsii ha kaydsanin maalka ha koobin fayuxsi yuxsi llaahu calayki ilaahay adna uu kaa koobo markaas walaa tuucii weel ha ku xirin maalka oo intaad yacni xaqiisii aadan ka bixinin weel iyo ha ku xirin fayuuci fa yuuca allaahu calayki fa yuuci allaahu calayki alla markaa uu adigana kaa xirto ayib marka waxbixi ilaahay waxa ku siiyee waay marka mar walbood waxbixiso wax siisna xagga alla ka helaysaa yu'ti alxikmata man yashaa yu'tii alla waa siinayaa alxikmata xikmadda ayuu siinayaa man ayuu siinayaa yashaau uu doonayo waman qofkii yu'ta la siiyo alxikmata xikmada qofkii la siiyo faqad xaqiiqe eh uutiya waxaa la siiyey khayran khayr ayaa la siiyey khayrka oo kahiiran aada u badan wamaa yadakaru ma waansamaayo ilaa ulul albaabi caqliga kuwa u saaxiibka ah unbaa waansamo aayaddanna aayad aada u qiimi badan oo u weyn waaye yuutii waa siinayaa alleh alxikmata buu siinayaa xikmadaas marka dhowr macnaa laga macneeyey oo bacda bacdi almufasiriin waxay yidhaahdeen nubuwadaa laga wadaa ilaahay ciddou doonou nebi ka dhigaa qofkii nebinimada la siiyeyna khayr badanaa la siiyey nebinimada marka wax la kasba karo oo la shaqaysan karo ma aha haddaad si walba u dadaashid nebi noqon mayna annaga waayo nebi maxamedaa nebiyaalka lagu khatimay nebi nubuwada iyo risaaladu muktasaba ma aha wax dadku ay kasbo karaan ma aha ciddii marka ilaahay u doorto allahu yastafii min almalaa'ikati rusulan wa min annaas allahu aclamu xayu yajcalu risaalatahu nubuwada marka waa lagu macneeyey ibnu cabaas iyo qataadana waxay ku macneeyeen cilmu lqur'aan xikmada waa qur-aankaoo cilmi loo yeesho naasikhuhu wa mansuuquhu naasikha qur-aanka iyo mansuuqa qur-aanka waa in la ogaado wa muxkamuhu wa mutashaabihu cilmu lqur'aani naasikhihi wa mansuukihi la ogaado wa muxkamihi wa mutashaabihihi muxkamkiisa iyo mutashaabihiisa wa muqadamihi wa mu'aharihi kii hore lasoo hormariyey midkii dib loo dhigay waxalaalihi waxaraamihi xalaashiisa iyo xaaraamtiisa wa amhaalihi mahmaahooyinka ku jiro kaas qofkii ilaahay siiyo khayr badan ayaa ilaahay siiyey oo xadiidkii nabigana wato man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi ddiin qofkuu ilaahay khayr la doono diintou fahamsiiyaa marka ninkii diinta ilaahay fahamsiiyey dadka kale ee aan la fahamsiinin waa looga roonaaday isagaa ilaahay u roonaaday khayruu la jeclaaday waa inuu mar walba ilaahay ku shukriyaa subxaanahu watacaala waxaa kaloo lagu macneeyey ayb macaani un meelaha marka kaaga dhow mujaahid isaga wuxuu yihi hiya alqur'aanu xikmadda waa qur-aanka waalcilmu iyo cilmiga iyo walfiqhu axkaamta fiqiga in la fahmo oo qur-aanka iyo sunnadii axkaamta lagala soo bixi karo ayb waxaa kaloo mujaahid laga wariyey ibn abi najiix uu ka wariyey alisaabatu fi lqowli waalficli markaad hadashana inaad asiibto asiibayso marka aada ficil samaynaysana aada asiibayso oo ilaahay sawaabka uu ku haleeshiinayo ibraahim الnaqaci isaga wuxuu ku macneeyey macrifatu macaani اlashyaai wa fahmiha ashyaada macaanidooda in la garto lana fahmo ayaa la yidhaahdaa isku soo duubduub marka waxay u badan yihiin mufasiriintu xikmada in laga wado qofka inuu shareecada ilaahay fahamsan yahay diinta uu fahamsan yahay aan keliya in marka culum kale uu fahamsan yahay diintiina uunan fahamsanayn waayo xadiidka man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin manduuqii mafhuum buu leeyahay manduuqiisana qofkii ilaahay diinta fahamsiiyo inuu khayr la doonay mafhuumkuna wuxuu yahay qofkii ilaahay khayr ounan la doonin maba fahmayaba diinkan yacni waqtina ma gelinaayo uu ku barto macnana lama laha aada usii weyn wuxuu yacnii waxa uu barto oo cilmigan adduunyada ahna wuxuu u wuxuu u malaynayaa inuu uga maarmaayo ilaahay diintiisa nacam waana kuwa ugu daran dadkaas nacam falamaa jaa rusuluhum bilbayinaati farixuu bimaa cindahum min alcilmi waxaaqa bihim maa kaanuu bihi yastahzi-uun rusushii markay ula timid oo ay xujooyin cadcad ula timid cilmiga ay leeyihiin ayay iskaga qanceen oo ay iskaga faraxsanaadeen waxba idinkama maqnay isdheheen dad badan markaad arkayso markay wax qoraayaan iyo marka ay wax sheegayaan iyo waxaad moodaa inay adduunyada kala haayaan cilmi darteed oo da asxaabu shahaadaat asxaabu lkhibar yacni waxay isu haystaan macnaha waaye aragnimo cilmi marka la dhaho in inuu ku filan yahay oo markaa tiraa war sidaan sidaanu ilaahay yihi aniga waxaas maa ibaraysa ayuu kuleeyahay anima waxaasaad ibaraysa ayuu kuleeyahay haddaad u dhabagashana waxa uu fahamsan yahay waa wax ummado kale un uu u daba joogo xataa wax isaga uu mustaqil ku yahay ma aha marka kuwaas oo kale inaan la noqonine ilaahay diintiisa la fahmo laysku dayo in la fahmo ilaahayna la weydiisto inuu dadka qofka fahamsiiyo ninkii ilaahay diinta uu fahamsiiyo oo isaga markaas in aan waxba la siinin ay la tahay oo in laga fiican yahay u arkana qofkaa ilaahay nicmadiisii diintiisiibuu xaqiray abuu shaama kitaab khudbatu lkitaabi almu'amal wuxuu sheegay isagoo ka istimbaadaya qowluhu tacaala walaqad aataynaaka sabca min almathani wاlqur'aan alcadiim waxaan ku siinay toddobo soo noq noqonayso faatixada wey iyo qur-aankii weynaa laa tamuddanna caynayka ilaa maa matacnaa bih waxa aan dadka ugu raaxaynay ha jaleecin ha fiirinin ha u hanqaltaagin adigaa wax ka fiican lagu siiyey saas marka wuxuu yihi qof allaale qofkii ilaahay diintiisa ou baray ee u haysta markaa in laga fiican yahay oo nin adduunyo haystaa uu ka fiican yahay u qaato qofkaasi nicmadii ilaahay wuxuu xaqiray buu yidhi wixii ilaahay uu weyneeyey oo qur-aankiisii iyo diinta alleh ayuu qofkaa yacni uu xaqiray yuutii waa siinayaa alla alxikmata xikmadda ayuu siinayaa man ayuu siiyaa yashaa-u uu doonayo waman axadkii yu'ta la siiyo huwa isaga alxikmata xikmada la siiyo marka yu'ta laba mafcuulay qaada jirtay waana mabniyu lilmajhuul naa'ibulfaacilka marka waa huwa waman axadkii yu'ta la siiyo huwa manka alxikmata la siiyo mafcuulkii labaad waay marka xikmaddii la siiyey faqad xaqiiqeeh uutiya waxaa la siiyey huwa isagu khayran khayr baa la siiyey khayrka oo kahiiran aada u fara badan wamaa yadakaru ma waansamayo ilaa ulul albaabi caqliga kuwa u saaxiibka ah unbaa waansamo oo ashyaada xaqiiqadooda kuwa unbaa garto dadka kale sadxiyiin waayo wax un korkaas waxyaabaha maanta iyo berri unbay ku egyihiin iyaga wamaa anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa ina allaha yaclamu wamaa wixii anfaqtum aada bixiseen min nafaqatin nafaqo xaal ay tahay sadaqo xaal ay tahay ay ku bayaansan tahay ow amase nadartum waxa aad nadartaan aada nadarteen min nadrin nadar ah oo shardi ah fa ina allaha alla yaclamuhu alla waa ogyahay waa ogyahay macnaheedu marka alla waa aj waa hawaabina waa idinka hawaabinaya waan idinka abaalmarina fain eh, wamaa lilaalimiina kuwa dulmiga falo oo ashyaada meeshooda meelaan ahayn kuwa dhigo min ansaarin uma sugnaanin kuwa u malaha wamaa wixii anfaqtum aada bixisaano min nafaqatin nafaqa ah marka anfaqtum baaba la yidhi min nafaqatin haddana maxaa loo soo celinaa lita'kiidi indiraaji alqaliili walkahiiri waxaa la rabaa meeshaan marka wax yar oo la bixiyey iyo wax weynba inay soo galaan saasaa marka wamaa anfaqtum min nafaqatin loo yihi waxaad bixisaan oo min nafaqatin sadaqo un ah waay sadaqo un ah ama ha yaraato ama ha badnaato laakiin haddaan hadda min nafaqatintaan la keeni lahayn ma laga fahmeyn cumuumkaas cumuumkuna waa muraad meeshaan marka walidalika nakirada haddii la geliyo fii siyaaqi shardi tacumu min nafaqatin marka tacumu alqaliila walkathiir wax yar iyo wax weyn badanba way camimaysaa ninkii wax yar bixiyo iyo ninkii wax weyn bixiyaba ilaahay waa waa ka hawaabina ayib sadaqadii iyada marka baabkeedii waa kaasa <coughs> ow nadartum wixii aada nadartaan <coughs> oo min nadrin nadar un ah isagana <coughs> nadar nadar ama shardi waa qofka waxa uu isku waajibiyo nafsadiisa uu ku waajibiyo oo daaco ah wixii nafsadiisa uu ku waajibiyo oo daaco ah ibtidaa-an ilaahay kuguma waajibinin adaa isku waajibiye waana daaco oo masalan waxaad tidhi lilaahi calaya ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan toban maalmood soomo intaad nicmo ilaahay ku siiyaad waxaad tiri ilaahay wuxuu igu leey inaan toban soomo maalmood nadar baa la yidhaahdaa waana nadru daacatin waa nadar daaco ah ilaa wa ilaana inaad la timaado waa lagaa rabaa waa laazima waxaa kaloo nadarka ka mida oo nadru daacaha iska soo gelaya laakiin laga fiican yahay nadrulmujaazaadka midka la yidhaaha oo waa maxay ilaahu haddaad inta waxaasi siiso qofka iga jiran ilaahu haddaad caafimaad ii siiso toban maalmoodaan soomaa ka-annaka marka toban maalmood ma rabin inaad soontee dantaanaad ka rabtaa marka marka waa midka nebigu uu yidhi innamaa yustakhraju bihi min albakhiil qof aan awalba wax bixin rabinaa wax loogala soo baxaa oo ilaahay ugala soo baxaa nin awalba marka aan inuu soomo rabin soon oo tadawuca caadi inuu isaga sooma aan rabin maalan ayaa tan wax loogala baxaa oo looga qaataa meeshaas marka eh, yani nadarka nadarulmujaazaada layidhaha karahana ku jirto waa laga fiican yahay maadaama shardi uu ku xiran yahay haddana saasoo ay tahay in lala imaado waay mar haddaad wixii hesho waa lagaa rabaa haddana midka saddexaad waxaa la yidhaahdaa eh, nadru macsiyow haddaad macsi nadarto la imaan maysid wax kafaara ama lagaa rabaa maya lagaama rabo maba guntan minba aslanba waxaa la mida nadarka ashyaada mubaaxa haddaad nadar ku gasho yani oo tiraa maalan ilaahay wuxuu igu leeyahay hal saac inaan qoraxda taagnaado qorax la taagnaado laguma cibaadaysto qurba ilallaahina ma aha haddaadan istaagin ood iskaga tagto waxba lagaama rabo ee kafaarana laguguma laha wax laasimaayo isaguna ma aha nooc kaleo marka waxaa kaloo jiro isagana nadar la yihaha nadrulajaaj nadarulajaajka waxay tahay midka dooda ka dhalanayo qof baad wax isku jiijiidaysaan war waxaan ii sameey waxaan sameey ma samaynayo markaasaa tiri ilaahay soonu igu leeyahay toban maalmood ah haddaanba sameeyo waxaas midkaasoo kale marka waa mid dood ku yimid dhaarow shabaha marka kaas waana midka xadiidka nebiga kafaaratu nadri kafaaratu lyamiin xadiidka dhahaayo noocaan bis waayo oo nadarka ah wixii aada marka nadarka ka gashay haddaad samayso dhaar kafaaradeedoo kale aada la imaanaysaa nin oo dhaar furay aada noqonaysaa toban miskiin baad quudinaya ama dhar siinaysaa ama addoon aad xoreynaya haddii la waayana saddex maalmoodaa soomiye nadrulajaaj ah midkaas la yidhaha marka waa laazima nadrulajaajka haddii la buriyana kafaara ayaa la bedelkiisa noqonayso marka saddexdaas nooc nadaradaas iyagu waxaa layska rabaa nadarada noocaas iyagu waxay noqonayaan waa lala imaana waana la fulinaa marka wamaa wixii anfaqtum aada nafaqayn eh, nafaqayseen oo min nadiri min nafaqatin nafaqa ah amase nadartum aada nadarteen oo min nadirin nadar ah fa in allaha alla yaclamuhu waa og yahay waana hawaabinaa markaas waa ogyahay waxaa ka laazimaya waxay tahay inuu ajir ka bixinayo hawaabinayo wamaa lilaalimiina daalimiinta uma sugnaanin min ansaarin kuwa u heliyo marka maxaa laga wadaa waa nin sadaqadii booskeedii boosaan ahayn dhigay ko nadarkii meeshii uu lahaa meelaan ahayn buu dhigay nadarka marka see loo dhigaa meeshuu lahaa meelaan ahayn ilaahay keyrkiisaaba nadar loo galay qabuurahoo kale nadar loo galay xarkaa lagu xirxiray oo qofkan xarigaa loogu xiray haddaan ilmo helo sanada dambe waxaan keenaa waxaaye waxaa haddii aan waxaas helo qo yacni cunuga iga dhumay haddaan helo shiiqa intaa iyo intaasaan u keenaa uu igu leeyahay yani waxyaabahaas macruufka ka ah meelaha dadkan macnaha caqiidadu ka dhuntay agtooda aadka looga yaqaano xarkaha ay qubuuraha ku xirayaan waa qof nadarkii booskiisii boos aan ahayn dhigay nadar ilaahay unbaa laga galaan dad bada dad kalena fahamkii baaba ka qalloocdo waxay kuleeyihiin nadarku caqiidada lagumaba sheegaba fiqi unbaa lagu sheegaa maxaad caqiido usoo gelinayba uu kuleeyahay shirki iyo ayaa ka ka dhalanaya a u leedahay ee fiqigu xalaal iyo xaaraano isaga u ka hadlaa salaadaba waa ka hadlaa wuxuu ka hadlaa yacni cibaadaadkiibuu ka hadlaa cibaadaadkii haddii meel aan alla ahayn ilaahay aan loola qasdin oo hayrullaahi loola qasdo sujuuddii iyo salaaddii haddii ilaahay heyrkii loo qasdo miyayna shirki aynan noqonaynin nadarkiina fiqigii waa ka hadlay ilaahay xaggii in loo jeediyaa la rabaa oon meel kale nadar laga gelin marka fahamkii baaba ka qaldamay kutubtiina waa isaga dhex yaacday asalka kutubtan fiqhiga axkaamta cibaado in ilaahay loo sameeyo waa isla ogol yihiin warba kama taagna khilaaf male middaas cibaada yaa iskale allah iska leh fiqigu marka wuxuu kuu sheegaa qaabkii aada ilaahay ugu caabudi lahayd bis macnaheedu marka shaygan kitaab fiqiyaa lagu sheegay macnaheedu ma ahan caqiide ma soo geli karta ma aha shardiga ilaahay keyrkii laga xiranaayo shirki waayo waayo mar hadduu nadarku cibaado noqday sarfu lcibaadati ilaa gayr illaahi shirki kaasa baabkaana marka muran kama taagno muslimiinta dhexdooda wamaa lilaalimiina kuwa suurat lancaamna waa ugu tegi doonaa wajacaluu lilahi mima dara'a min alxari walancaami nasiiba faqaluu hada lilahi bizacmihim wahada lishurakaaina in allah markaan meeshaas gaarno wamaa lilaalimiina kuwa daalimiinta min ansaarin uma sugnaanin kuwa u heelnayo in tubdu sadaqaati fanicimaahi in tubduu haddaad muujisaan alsadaqaati sadaqaadka haddaad muujisaan fanicima nicma waxaa nicmo lahaaday oo wanaagsanaaday ashay-u shay ayaa wanaagsanaaday maa shay-an min jihati shay-in buu u wanaagsanaaday shay ahaan hiya almamduuxu shayga la ammaanayo hiya ibdaa'uhaa waaye sadaqada muujinteeda waaye waxa la ammaanayo hadda wain tukfuu haddaad qarisaan haa sadaqaadkii aada qarisaan wa tu'tuu aada siisaan haa sadaqaadkii alfuqaraaa fuqaradii aada siisaan fa huwa qarintaa ayaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan wa yukafiru ilaahay waa dhaafayaa cankum xaggiinnu ka dhaafayaa min sayi-aatikum sayi-aadkiinni ayuu xaggiina alla u ka dhaafayaa xumaanyaalkiina wallaahu alla bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirun midkii hoos u og waayo guntooda hoose ka warqabo sadaqadii baa haddana marka laba wejiyo lagu kala bixin karo in la muujiyo iyo in la qariyo in la muujiyo sadaqaadku ma xuma waa waa ammaanan tahay oo marka la muujiya maxaa faa'iidoo ku jiro qofkii markuu sadaqadiisii muujiyo in lagu daydaa laga yaabaa haddii lagu daydana ajarow hela rasuulka sala allahu calayhi wasalama qolaa u timid reer mudar u badan dhar jeexjeexan wataan oo xaal faqrigu uu ka muuqdo arrintaa marka aad buu nebiga uga xumaaday waa istaagay markaasuu wuxuu akhriyey yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waltandur nafsu maa qadamat ligadin aayaddaa buu akhriyey markaasuu wuxuu yidhi liyatasadaq axadukum midkiin ha sadaqaysto min saaci burihi qamadigiisa suuskiisa waxa ka bixiyo min saaci shaciirihi amwaashii buu sheegay nin baa marka wuxuu bilaabay marka inuu marka uu keeno xoogaa marka yacni badar ah oo gacantiisu inay qaaddo xoogaa ay ka caajistay ayuu meesha soo dhigay dadku waa israacraaceen ilaa laba goobood meeshii ay tuurantay oo marka yacni cunto iyo dhar iyo isugu jiro dadkii markaa la kala siiyey nebiguna uu ku farxay sala allahu calayhi wasalam markaasuu wuxuu yidhi man sana fi lislaami sunatan xasanatan falahu ajruhaa waajru man camila bihaa qofkii islaamka dhexdiisa sunno wanaagsan dadka ay ka bartaan oo yacni markaa u jideeyo ajrigeeduu leeyahay iyo intii ku camal fasho yani shay sharcigu qariray oo sharcigu amray ninkii dadka iyagoo kasii jeedaan tuso oo u bilaabo sida ay ku arki karaanna dawaa inuu banaanka soo dhigo muujiyo marka sadaqadii in banaanka la dhigo hadday qasadkaas ou jiro wax fiican waay istutusku laakiin horaa looga soo hadlay maya in tubduu haddaad muujisaan asadaqaati sadaqaadka fa nicmaa fa nicma iyo maa wa ayb fa nicmaana waa la akriyay ayb macnuhu marka fa nicma maa fa nicma waxaa wanaagsanaaday faacilaa uqadaraya marka ashay-u shay baa wanaagsanaaday maadaama nicma ficil jaamida uu yahay jawaabu shardina marka uu dhacay dhacday fa'dii raabitkiyaa lala yimid maadaama ficil majzuum ah hadda ounan ahayn ayb oo mutasarif ah marka fa'dan halka saasaa loo keenay fa nicma maa fa nicmo shayu shay baa nicmo lahaaday oo wanaagsanaaday maadan marka maxay noqone maa min jihati maabuu u wanaagsanaaday maada waa tamyiiz fa nicma shayu shay-an fanicma waxaa wanaagsanaaday ashay baa wanaagsanaaday shay-an min jihati shay-in shay xaggiisu u wanaagsanaaday wamaa mumayizun waqiila faacilun fii naxwi nicma maa yaquulu lfaadilu bisa mashtarowna oo uga soo hadalnay hiya almamduuxu hiyadan marka waa mubtado waaye khabaraa loo soo qadaraa almamduuxu shayga la ammaanayo hiya ay ibdaauhaa damiirkaa hiyana wuxuu u laabana ibdaauhaa muujinteeda waay wax la ammaanayo shayga la ammaanayo waa muujinta sadaqada la muujiyo wain tukfuu haddaad qarisaan haa sadaqaadkii haa aad watu'tuu aada siisaan haa sadaqaadkii alfuqaraaa fuqaradii aada siisaan fa huwa falikfaau qarintu yaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan min ibdaa'ihaa idinkaga khayr badan muujinta waxaa ka fiican qarinta waa maxay qarintu waay qarintu waxay ka fog tahay istutus yani qofka haddii wixiisa aanba laga arkin istutus ninkaa waa ka dheeraanaya in la nabad galo ayaa waxay ka fiican tahay marka shay ay dhici karta inaan lagu nabadgelin wax weynna lagu heli karo haddii hadhow la nabad galo marka middaana nabadgelyadaadii waxay ku jirtaa ixtimaal adoo isla wanaag samey baa laga yaabaa mar uun inay wax kusoo galaan haddana istutus ah marka midan oo nabad qabka ah ayaa ka wanaagsan tanna waa bannaan tahay haddii qasad fiican loola imaado walidalika xadiidkii muxuu ku yimid saxiixa ahaaye oo bukhaariy muslimna ay wariyeen min xadiidi abi hurayra sabcatun yudiluhum allahu yowma laa dila ilaa diluhu waxaa ku jirtay warajulu tasadaqa bisadaqatin faakfaaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu wayukafiru waa dhaafayaa alle cankum xaggiina min sayi-aatikum uu ka dhaafayaa wallaahu alle bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan waa asturaya alle xumayaalkiinu idinka asturaa wallahu alla bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirun mid aada u ogwahay hoostooda ka warqabo guntooda hoose laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdii man yashaa laysa ma ahanin calayka adiga korkaaga ma ahanin hudaahum hanuunintooda an inaad hanuunisid adiga dushaada ma ahaanin walaakina allaha allah sayahdii hanuuninaayo man axad yashaau an yashaau hu doonaayo wamaa wixii tunfiquu aada bixinaysaanoo min khayrin khayr ah falianfusikum fahuwa isagu lianfusikum nafihiina u sugnaaday wamaa wii wamaa tunfiquuna ma nafaqaynaysaan ma bixinaysaan ila ibtigaaa wajhillaahi wamaa tunfiquuna ma bixinaysaan annafaqata sadaqada ila ibtigaaa wajhillaahi ilaahay wejigiisa jerintiisa darteed unbaad u bixinaysaan nafaqada marka la tirsado oo ilaahay aqbalaya ma bixinaysaan ilaa alle dartii unbaad u bixinaysaan yacnii ilaahay dartiis u bixiyaa laga wadaa ayb wamaa tunfiquu waa khabarun bimacna almri marka taas wamaa tunfiquu wamaa wixii tunfiquu aad bixis aada bixinaysaano min khayrin khayr ah yuwafa la oofiye ilaykum idinka xaggiina loo oofiye oo loo dhammaystiree walxaal antum idinka oo laa tudlamuuna idinkoon la idin dulminayninaa laydin dhammaystiraa laysa ma ahaanin calayka adiga korkaaga hudaahum hanuunkooda adiga korkaaga ma ahaanin marka laysa calayka hudaahum marka hudaahum waa masdarun udiifa ilaa mafcuulihi waa masdar marka mafcuulkiisa loo idaafeeyey sababu nuzuulka oo macnuhu waxay ka dhigan tahay hanuuninta aada hanuuninaysa iyaga wax waajiba kuguma aha marka maxaa laga wadaa de inuu hanuuniye soo wixii loo soo diray maaha wamaa cala rasuuli ila albalaaq soo macnaha hidaayadaa laba kale ah mid waxay tahay hidaayatu dilaala in dadka la tuso xaqa midna waxay tahay khalqu lhidaayati fii quluubihim hanuunka dadkan in quluubtooda lagu abuuro oo la waafajiyo waxaad sheegaysid inaad waafajisid adiga shaqadaada maaha mana lagugu addoonsanin taas marka waxaa weeyaan ilaahay unbaa iska leh taas marka hidaayada labadaas nooc kale ahano waxaan aada u sheegaysid qalbigooda inaad gelisid oo ay mu'miniin noqdaan adiga lagaama rabo taas inaad u sheegta keliya unbaad leedahay ayb sababu nusuulka marka waxay yidhaahdaan aayaddu ay ku timid dad muslimiinta ka mid ah waxay ahaayeen qaraabo ayay lahaayeen iyo dad xidid ay yahuud ku dhex lahaayeen wa kaanuu yunfiquuna calayhim waxbay sii jireen intaynan soo islaamin markay soo islaameen karihuu an yunfiquu calayhim inay wax siiyaan bay dhibsadeen wa araaduuhum calaa an yuslimuu waxayna dooneen inay soo islaamaan ayb sidaa markaa dhacday baa marka waxaa li laysa calayka hudaahum dadkaan adu hanuunkooda dushaada ma aha hadaad marka isaga samafalaysa waa u samafali kartaa saciid bnu jubayr isaga wuxuu yihi kaanuu yatasadaquuna calaa fuqaraai ahli dimma dadka ahlu oo muslimka ku dhex nool oo gaaladay ku sadaqaysan jireen markay fuqaradii muslimiinta ay bateen ayaa rasuulka sala alla ly slam wuxuu reebay mushrikiinta in lagu sadaqaysto ayuu reebay kay taxmilahum alxaajatu cala adukhuuli fi lislaam sida baahidu ay sabab ugu noqoto inay islaamka soo galaan fa nazala marka laysa caleyka hudaahum adiga intaa inaa isku sii kallifto inay islaamka ilaa o ilaa soo galaan inaad isku kalifto taas adiga waajibkaaga ma baahana laleeyahay ayib oo marka aada sadaqadii ka celiso say islaamka usoo galaan baahi darteed ay ugu soo galaan taa marka ad qasabka ugumaano dushaada ma sidaasay marka tilmaameen walaakina allaha allah seyahdii hanuuninayo man yashaau qofka u doono isagaa waafajinayo tawfiiq siinayo wamaa tunfiquu wamaa wixii tunfiquu aad bixinaysaan min khayrin khayr ah oo maal ah falianfusikum fa huwa isagu lianfusikum nafihiina u sugnaaday idinka unbaa ku faaiidaya wamaa tunfiquuna ma bixinaysaan nafaqatan nafaqo sadaqo ou alla aqbalaayo ma bixinaysaan ila ibtiqaa'a wajhillaahi ilaahay wejigiisa doonistiisa aada ku doonaysaan uun ma taa unbaa la aqbalaa maadan marka waa jaxdi iyo nafyi lafdigu waa ka nafyi macnuhuna waxaa weeyaan marka amar wayn waxay ka dhigan tahay laa tunfiquu ila ibtigaaa wajhi illah waxba ha bixinina ilaa inaad ilaahay wejigiisa rabtaan maaha wamaa tunfiquu min khayrin wamaa wixii tunfiquu aada bixisaan min khayrin oo khayr ah yuwafa la oofiyey ilaykum xaggiina loo oofiyee walxaal antum idinka oo laa tudlamuuna aan la idin dulminaynin lilfuqaraaءi aladiina uxsiruu fi sabiili اllahi laa yastatiicuuna darba fi اlard lilfuqaraa'i hiya sadaqaadka lilfuqaraa'i ayay u sugnaatay oo fuqarada iska leh ama ijcaluu yeela maa tunfiquuna waxa aada bixinaysaan lilfuqaraa'i u yeela laamkaa marka in xagga lagu tacallujiyo ijcaluu maa tunfiquuna lilfuqaraa'i lasoo qadaro ama in lilfuqaraa'i khabar laga dhigo mubtado loo qadaro hiya sadaqaadka lilfuqaraa'i baa iska leh fuqarada <clears throat> zakadii marka fuqaradii baa iska leh alladiina fuqaradii oo uxsiruu la sharay la xabisay fii sabiili llaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa lagu xabisay oo jihaadka un u darban ama fii sabiilillaahi daacada ilaahay u xabisanoo asxaabu sufa ayaa loo jeedaa dadka aan hoyna haysanin maalna aan haysanin oo soo hijrooday oo rasuulka sal ll cl slam soo raacay ama diintii inay nebiga ka bartaan oy diinta u gargaaraan bis u yimid oo aan hooy lahayn oo hooygoodu masaajidkaba iska yahay kuwaa oo daacada alla lagu xabisay oo daa'im ku ah fuqarada kuwaasaa iska leh sadaqada laa yastatiicuuna xaal aynan awoodeynin darban socosho fil ardi dhulka korkiisa ay ku socdaan aan awoodeynin tasaruf dhulka korkiisa aan ku awoodeyninoo ganacsi iyo beec iyo dhaqdhaqaaq iyo shaqo aan awoodeynin dhulka korkiisa naam marka laa yastaiicuuna ay laa yatafaraquuna litijaarati tijaaro uma uma gacan banaanaanayaan wa dalabi almacaash nolol raadinteed uma gacan banaana wahum ahlu sufati aladiina dakarnaahum waa ahlu sufa marka kuwaas naftooda maxay u xabiseen calaa daacati illaahi bay ku xabiseen ama faqrigii baaba xabisay iyo wax la-aanta jihaadkiibau ka xabisay inay jihaadaan ilaa wax ma haystaan ay ku jihaadaani sidaana waa lagu macneeyey saciid bnu jubayr wuxuu yihi qowmun asaabathum jiraaxaatun maca rasuuli llahi sal l slam fi ljihaadi fii sabiili اllahi fasaaruu zamnaa waxaa laga hadlaa waa dad jihaadka ku dhaawacmay naafa noqday waxna aan haysanin kuwaas ayagaa sadaqada marka xaq ku leh macnahaasna marka waa laga macneeyey sababtaas aynan dhulka korkiisa tasaruf iyo socod aynan ugu lahayn ayb yaxsabuhum yaxsabu wuxuu u malaynayaa hum iyaga aljaahilu midka ka jaahilka ah can xaalihim xaalkooda midka aan ogeyn wuxuu u malaynayaa agniyaa kuwa hodan oo haysto wuxuu ugu malaynayaana min atacafufi min ajli tacafufi dhowrsanaanta darteed oo ay baryada ka dhowrsan yihiin tacrifuhum waad aqoonsanaysaa isti'naaf waaye tacrifu waad aqoonsanaysaa hum iyaga kuwaas bisiimaahum baad ku aqoonsanaysaa calaamadahoodaad ku aqoonsanaysaa kuwaasi ayb calaamadooda marka maxaa laga wadaa meeshaan calaamadda altakhashucu waaltawaaduc dad alla kacabsi ku dheehanoo tawaaduca iyo isduleynta cibaadada ay isku duleynayaan ay ka muuqato waxaa kaloo la yidhi calaamaddu waxay tahay atharu ljahdi baahidaa ka muuqato abu hurayra waa kii yidhi waxaa dhacaysay buu yidhi inaan yacnii guriga nebiga sal ll l slam iyo inta u dhexayso masaajidka mimbarka inaan intaasoo jeer aan dhaco istaagga ka dhaco qofka reer baadiyaha ah oon xaalkayga ogeyn waa isoo marayaa markaasuu lugta sidaas qoorta iga saarayaa carabta caadadooda waxay ahayd qofku haddii uu dhaco qoorta inay lugta ka saaraan waxyaaba iska caadaad iska noqdaya iska jiro eeda sida dadkeenna qofku markuu suuxo uu dhaco kale maarkeenay leeyihiin soo maahan sankay u saarsaarahayn wax marka ay iyagu un caado u ahayd eed inay lugta qoorta ka saaraan oo ama jin iyo wax lamida inuu haayay u maleeyaan wax kalena ima haayo maa bi ila ljuuc waxaa dhacaysa yiri marka inaan rasuulka inaan yani mararka qaar aan aan iraahdo qof inaan su-aal weydiiyo oo masalo ah, aayaddan ii sheeg iyo aayaddan ii akri iyo inaan dhaho wax kalena dan kalena aanan ka lahaynoo bal inuu intay fiiriye xaalkayga ogaado waa intaas wax ku siiya aan isdhihi jiray abu hureyra radia allahu canhu markii dambena ilaahay waxba uu siiyey waxaa kaloo warinaa rasuulka sala alla ly slam oo salaada ku jira dad badanaa daada jiray baahi darteedna marka calaamada ka muuqata faaqada iyo gaajadana waa lagu tilmaamay daxaak marka wuxuu yihi sufratu alwaanihim min aljuuci waaduri dhibka iyo baahida ayaa midabka ka qayirta oo ka bedeshay wa qiila waxaa la yihi rathaathatu hiyaabihim dharkooda yani bahdilnaantiisa laa yas'aluuna annaasa laa yas'aluuna ma su-aalanayaan annaasa dadka ma weydiinayaan ilxaafan mulxifiina xaal ay yihiin iyagoo ku celcelinaya celcelin yani iyagoo celcelinaya dadka ma u su-aalayaan ayb marka laa yasaluuna naas ilxaafan marka la yiraha waxaa la yidhaahdaa qaacidaa fiqiga ku jirto idaa nufiya xukmun can maxkuumin calayhi biqeydin fanah yansarifu lidalika alqeyd haddii xugun shay laga anfiyo qeydna looga anfiyo loo yeelo nafyigu ama nahyigu wuxuu u dhacayaa qeydka macnuhu hadda waa maxay ayadda haddaan ku dabaqno laa yas'aluuna annaasa ilxaafan waxaa la anfiyey dadka inaynan waxba weydiisanin laakiin waa la qeyday weydiisashada ilxaafanaa lagu qeyday celcelin iyo baryo badan waxma ku weydiisanaya marka shayga nafyigu uu ku dhacaayo waa weydiisasho ku dheehan celcelin ma diideysa marka halkoomar inay wax suaal su-aashaan hal mar ama waxyar hadday wax weydiiyaan ma ka baxayaan sifadan marka waayo ilxaafan waa masder munakar ah xaalaa laga laqbeynaa xaaladana marka qaydun licaamilihaa wasfun lisaaxibihaa saaxibkeedana wasfi bay tilmaanay u tahay caamilkeedana qeyday u tahay nacam marka ilxaafan su-aashiyaa lagu qeydaa hadda yacni iyagoo wax ku celcelinaya ma su-aalanayaan w haddaynan wax ku celcelinaynin waa dhacdaa inay su-aashaan weyn ayb laa yas'aluuna ma weydiisanayaan annaasa dadka ma weydiisanayaan ilxaafan mulxifiina xaalay yihiin kuw kuwii celcelinaayo su-aasha ka badinaya dadka ayb wamaa tunfiquu min khayrin marka kuwaasaa sadaqadii iskale baa ayaa alla u leeyahay ayb wamaa wixii tunfiquu aada bixisaano min khayrin khayr ah fa in allaha alleh caliimun ku ogaal badan waayo bihi shaygaa ku ku ogaal badan waa abaal marinayaa waayo marka macnaha meeshaa ku jiro halkan marka mufasiriintu waxay uga hadlaan laba mas'alaba baryada inay wax xun tahay oo marka yacni xadiid baa marka wuxuu ahaa ina almas'alata kaddun mas'aladu waa qofka diiritaan oo wejigiisa diirayo maalinta qiyaamahana wuxuu imaanayaa qofka wax bari baryootamo walaysa fii wajhi muscatu laxmin wejigiisa iyadoo wax hiliba uunan ku oolin bukhaari wuxuu daba dhigay marka xadiidkii ahaa tudna shamsu yowma alqiyaamati qoraxda qiyaamaha waa lasoo dhaweynaa calaa qadri miilin ayaa la keenaa ninkii marka aan we aan hilib ulahayn iyo maqaar ka waran ninkii aan maqaar ulahayn say u gelaya qoraxda kii maqaarka lahaayayba dhibaysaa kaan maqaar ulahayn waab ka daran yihi labadaasuu bukhaari marka isku garab dhigay fii saxiixihi xadiid kale wuxuu aha man sa'la الnaasa walahu maa yugniihi jaءa ywma alqiyaamati wamas'alathu fii wajhihi khumuushun ow khuduushun ow kuduuxun qofkii isagoo wax haysta dad ka baryo qiyaamaha waxau imaanaya baryadii waxay ku noqonaya weji diirnaan ayay ku noqonaysaa suxti iyo xaaraan inay tahayna xadiidu qabiisay ku jirtay su-aasha waxay xalaal u tahay nin faqri uu baabi'iyey oo ka maarmi waayey nin intuu dad maalkiisa ku heshiisiiyey dayn lagu yeeshay oo dadkii markaa wax weydiisanaayo nin maalkiisii aafo uga dhacday maalkiiaa ka gubtay waa ka baaba-ay nin aan dadka wax warsa jirin buu ahaa kuwaas waa u bannaan tahay wuxuu yihi marka nabiga sal ll slam famaa siwaa dalika yaa qabiisatu suxtun wamaa siwaa dalika min almas'alati wixii baryow intaa ka soo hara qabiisow ogow haddaba waa suxtun xaaraan wey qofkeedu uu xaaraan ku cunaayo khabiisa marka wuxuu samey jiray ibnu mukhaariq markaa wixii ka dambeeyey mar dambe dad waxma weydiisan jirin bal maalka ou feyga iyo haniimada ou u helo marka la yidhaha kaalay qaado waa ka tegi jirin markaasuu cumar wuxuu dhihi jiray muslim ou markhaati ka noqdo maalkiisii baan u bandhigaa waa diidayaa haddaba ogaada ayuu dhihi jiray bal fiiri saxaabada say ugu hogaansami jireen waxay maqlaan meel dheer ayay nahyiga ka istaagi jireen meel dheer ay ka istaagi jireen innagana marka waxaa laga yaabaa marka nahyigii uu imaado sidii aan ugu dhici lahay inaan ka fakeraynayo qiil iyoan raaraadinaynaa aladiina yunfiquuna amwaalahum bileyli aladiina kuwa yunfiquuna bixinayaan amwaalahum maalyaalkooda billeyli habeen iyo wanahaari maalinka dhexdiisa bixinayaan siran musiriina xaal ay yihiin iyagoo siraysanayo wacalaaniyatan mucliniina xaal ay yihiin kuwii muujinayo falahum waxay leeyihiin ajruhum ajrigooda cinda rabbihim rabbigood agtiisa ayay ku leeyihiin oo ugu sugnaaday ama cinda rabbihim rabbigood agtiisa xaal uu ahaaday walaa khawfun cabsiyo calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum ma ahaanin iyaga yaxzanuuna kuwa tiiraanyoonayo oo murgaayo ayb aladiina kuwa yunfiquuna bixinayaan amwaalahum maaliyaalkooda bileyli iyo wanahaari ay fi lleyli wanahaar joogtay sadaqada u bixinayaan maalin habeen siran musiriina iyagoo siraysanaya wacalaaniyatan wa mucliniina iyagoo bannaanka dhigayo muujinaayo haddii marka muujisku uu leeyahay maslaxa ay ku jirto saan hore usoo marnay falahum waxay leeyihin fa-a la geliyey jumlada maadaama jumla ismiye ay tahay macna ahaanna waa waxaa isla mida shardiga iyo mawsuulku waa isku mid mawsuulka iyo shardigu waa isku mid marka jumladii faa raabit baa la geliyey sidii shardi jumla shardiyo kalea loola dhaqmay falahum marka kuwaa waxay leeyihiin ajruhum ajrigooda ayay leeyihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisay ku leeyihiin walaa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanin yani mustaqbalka waxa ka horeeyo ka cabsan maayaan walaa hum mana ahaanin yaxsanuuna inay murgayaanoo wixii soo dhaafay ka murgi maayaan aladiina yaakuluuna aribaa laa yaquumuuna ila kamaa yaquumu aladii yatakhabathu shayطaanu min almas sadaqaadkii markii laga soo hadlaybaa hadda haddana waxaa laga hadlayaa ribada sadaqada dadka taagta darana wax loogu taraa ribadana dadka taagta daran oon wax badan haysaninaa looga faa'iideystaa oo lagu cunaqabateeyaa oo dhiigga looga miirtaa marka qur-aanku markuu sadaqadii iyo wanaaggeedii kasoo sheekeeyey qubxigii ribada marka aayaadkan lagu tilmaamaa aayaadkan waxaa la yidhaha min aakhiri maa nasal ayay ka mid ahaayeen cilmi fara badanna waa ku jiraa runtii oo karaariis iyo yacni laga buuxiyey culimada qaarkood wax badan ay baxyaal dhaadheer ay ku sameeyeen marka alla wuxuu leeyahay aladiina kuwa ya'kuluuna cunaayaan arribaa ribada kuwa cunaayo laa yaq marka ribada lugatan aziyaadatu waay horta kororsiimo isdilaaxa sharciguna waxaa la yidhaahdaa ziyaadatun calaa sifatin maqsuusatin fii maalin maqsuus waa kororsiimo hab gaar ah ku socoto maal gaar ana ku dhex sugan hab gaara markaan leenahay iyo maal gaara markaan leenahay labadii nooc waa isla soo gelay ribana sidaa iyo riba alfadli labadii noocee ribadaba meesha waa ku jiraan markaa aladiina kuwa yaakuluuna cunaayaan arribaa ribada kuwa cunaayo laa yaquumuuna ma istaagayaan can qubuurihim kama soo istaagayaan qubuurtooda kama soo kacayaan ilaa kamaa yaquumu ladii ilaa qiyaaman istaagid unbay yacni kasoo istaagayaan qubuurtooda ka qiyaami ladii kii istaagidiisa oo kale ah yatakhabatuhu ou gebi dhaclaysiinayo ashaydaanu shaydaanka min almasi min ajli lmasi waalida darteed takhabudka waxay yidhaahdaan saanta oo aan meel loo dayin qofku markuu soconayo saantiisu hadduusan meel u dayeynin meel allaale meeshuu soo gaaro isaga boodaayo lugta dhiganayo ayaa takhabud ayaa la yidhaahdaa takhabada fulaanun takhabudan ee fulanun yatakhabadu khabada cashwaa khabda cashwaa yani geela ayaa weliba loo isticmaalaa markuu iska gebi dhaclaynaayo marba meel uu ku dhacayo ku tumanayo marka nin un marka yacni meel lugta ou dhigayo aan ogeyno isaga dhanba marka iska buubuubayo oo hadba meel ku dhacayo kufayo kacayo kufayo kacayo kale oo weliba yacni wuxuu sidaa u yahayna ay tahay masi iyo junuun iyo waali shaydaan uu hadba iskaga ciyaarayo qofkaas siduu u kacoo kale u qabriga uga soo kaca isagoo takare dhabanayo oo gebi dhaclaynayo soo baxaa marka qofka waalan oo kale marka taana marka ceebeyn waayo dadkii baa lagu hor ceebeynan aladiina kuwa ya'kuluuna cunayaan aribaa ribada kuwa cunayo laa yakulu laa yaquumuuna ma istaagayaan oo ribada kuwa ku mucaamaloonayo laa yaquumuuna ma istaagayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha min qubuurihim qubuurtooda kama soo istaagayaan ilaa kamaa kaafkaas marka waa mansuub oo nacti waaye mancuuda loo soo qadaraa ilaa qiyaaman istaagid unbay soo kacayaan ka qiyaami ladii maadana masderiya waay ilaa ka qiyaami ladii kii istaagidiisa oo kale yatakhabatuhu ou lagdaayay hadba oo uu dhaclaysiinayay ashaydaanu shaydaanku ou lagdaayey min almasi min ajli اlmasi junuun iyo waalida darteed waalida darteed masi marka carabta fulanun musa rajulu markay yihaahdaan ninkii waa la jin baa taabtay fa huwa mamsuus qofka majnuunka waa mamsuus bay dhahaan idaa kaana majnuunan marka ninka ribada cunayo qiyaamaha waxaa lasoo bixinaa sida qof suuxsuuxayo aan istaagi karinoo jin uu ku jiro kale haddii qofku matalan jin iyo shayaadiin markay galaan oo kale waa ka marka iska gebi dhaclaynayo madaxa meel walba ku dhufanayo oo aada isleedahay quwada ku jirto quwo bani aadanba maba ahanba nacam masiga iyo jinniga taabashadiisana wax jira waay nacam oo yacnii ama aathaartana kusoo arooray shay yacni marka waaqici ahna ah qof sidaas oo kale isagoo abuu markaa yani kasoo baxaya dalika biannahum maxaa ciqaabtaa marka loogu riiday dalika kaagaasi biannahum kaa-inun mid ahaanayo waaye biannahum iyagu qaaluu inay yidhaahdeen buu ku ahaanayaa kaas inama albaycu inamaa wax kale maahanay albeycu beeca mithlu ribaa ribada oo kale waayo hadalka ay yidhaahdeen darteed baa sidaan ay ugu dhacday wa axalla allaahu alla wuxuu xalaaleeyey albeyca beeci buu xalaaleeyey wa xarama alla wuxuu xarimay alribaa warkaan iyaga ma dhahayaan ee warkooda inama albeycu milu ribaa buu ku egyahay allah marka wuxuu leeyahy waaxalla allaahu alla wuxuu xalaaleeyey albeyca beeci wa xarama wuxuu xarimay alribaa ribadana alla waa xarimay say isku mid u yihiin marka faman qofkii jaa'ahu ou u yimaado isaga mawcidatun waane ay u timaado marka faman jaa-athu lama dhihin mawcidatun iyadoo ta ay ku jirto fasliga dhex galay ayaa marka yacnii wuxuu banaynayaa in ta u ta'niidka laga tago ayb oo haddii marka fasli imaado damiirkaa marka kala dhex galay ficilka iyo faacilkiisa ayaa marka wuxuu ogoleysiinayaa taada in laga tegi kara ayb kii marka ibnu maaliga uu ku mihaali jiray waa kaata alqaadiya bint lwaaqifi kaata alqaadiya bint lwaaqifi mafcuulkii baa kale dhex galay ficilkii faacilkii atat lama dhihin ata alqaadiya bint lwaaqifi waxaa yimid iyadoo gabar tahay ta'dii lama gelin ta'niidka sababtoo ah waxaa yimid fasli baa galay <clears throat> tan marka sidaas oo kale waa faman qofkii jaaahu ahu oo u yimaado u yimaaday mawcidatun waana ay u timid waanada oo min rabbii xagga rabbigii ka ahaatay fantahaa oo ka joogsado ribadii ka tago falahu wuxuu leeyahay maa wixii salafa hormaray wixii hormaray buu leeyahayoo qabla taxriim intaan la xarimin <coughs> wixii uu cunay ama uu yacnii isticmaalay waxba looma haysto wa amruhu arrinkiisuna kaasi ilallahi alle intii ka oho ahaaday wa amruhudan marka damiirka halka loo celinaya afar tafsiiraa ku jirta u fiirso wa amruhu wa amru ribaa ribada amarkeeda ilallaahi allo u ahaaday fii taxriimihaa yacnii ribo arinteeda oo xaaraantinimeynteeda allah iskale bani aadanow idinka ka baxa wa amruhu wa amru ribaa in la dhaho waxaa kaloo bannaan wa amruhu wa amru maa salafa wixii hor maray oo intaan la xarimin ka hor ou cunay qofku wa amru maa salafa ilallaahi alla intii ka ah buu ahaadayo fi lcafwi canhu wa isqaadi tabicati minhu inaan loo raacanin oo layska cafiyo ilaahay baa iskale taas xaggiisay ahaatay iyo in laga dhigo waamru di ribaa waamruhu kan ribada ku macaamilay arrinkiisa ilallaahi alle intii kaabuu ahaaday oo waa maxaa waaye marka an yuhabbitahu ila alintihaa'i ow yuciidahu ila almacsiyati ilaahay xaggiisau ahaaday inuu sugo oo uu ku sugnaado inuu rabe isaga haro markaa ka bacdi ama inuu ilaahay intuu ibtileeyo ribadii uu ku celiyo ribadii uu iska sii wato taa marka ilaahay xaggiisay ahaatay tan afaraadna marka wa amru lmuntahi ilaa khayrin wa taacatin wa amruhu wa amru lmuntahi midka ka yacni u dhammaanayo khayr iyo daaco qofka u dhammaanaya arrinkiisa ilallaahi ilaahay xaggiisa u ahaaday isagaa hawaabinayo tafsiirkan dambe marka waa ta'siis calaaqa lama le marka ribadii wixii lasoo sheegayay wa amru lmuntahi ilaa khayrin ow daacatin khayr iyo daaco qofkii u dhammaado arrinkiisu ilallaahi ilaahay xaggiisa u ahaaday waa iska jumlo cusubay markaa noqonee afartaas meelaa damiirkan wa amruhu loo celiyaa waman caada qofkii noqdo oo ribadii ku noqdo fa ulaa-ika kuwaada asxaabu naari naarta dadkeeda waay hum iyagu khaaliduuna fiiha kuwii ku waaraya muxuu ku noqonaa marka inama albeycu milu ribaadi uu dhahayo waayo in la yihaha beec iyo ribo isku mid waaye shay xaaraan oo la xalaaleynaayo waay waana gaalnimakaas naar in lagu waarowna keenaa yamxaqu llaahu alla waa tirtirayaa arribaa ribadiibuu tirtirayaa barakaduu ka qaadaa wayurbii ilaahay waa badinayaa alsadaqaati sadaqaadkana ilaahay marka waa ko waa badinayaa qof walbaa marka waxaa lagula dhaqmay caksu maa maa kaana yuriidu ninka ribada wuxuu rabay inuu wax badsado laakiin barakadiyaa laga qaada wallaahu alle laa yuxibu ma jecla ma jeclaanayo kulla kafaarin mid walba oo gaalnimo badan ahiimin oo dembi badan aayaadkan marka ribaday ka waramayaan ee ribada laba nooc waay in qofku mujmalan inuu inuu ka ogaado waa daruuri laba nooc waa riba nasiia iyo riba alfadli riba nasiicada anwaac loo qaqaybiyaa laakiin waxba anwaacdaas ma gelayne riba nasiica waa midda qur-aanku uu ka hadlay culimadana ma isku khilaafsana inay xaaraan tahay waa ijmaac waxaa kaloo la yidhaha riba nasiica ribaljaahiliyana waa la dhaha jaahiliyadii ribadii jiri jirtay oo maxay ahayd marka ninka nin buu deyminaa wax markuu wax deymiyo waqtigii inuu ku keena la rabay baa dhammaanayo markuu waqtigii ku dhammaado wuxuu leeyahay waqtiga ii badi anaan lacagta kuu badiyo intaad iga rabtay ka badanaan ku siinayaa xoo waqtiga igu dar meeshaas marka maxaa la diidaa marka xaaraan ay u tahayna iyaga marka qiyaas been aho faalsa ay la imaadeen waxay yidhaahdeen marba haddii marka hore wax la kala gadanayaba la ogol yahay ziyaadada iyo faa'iidada markaan gadaal haddana in wax looga dari karo maxaa loo diidayay dheh laakiin hadda waxaa laleeyahay middaan gadaal looga daraayo muqaabil ma laha midda hore muqaabilay leedahay oo ninkan badeecuu soo gaday dal kaluu ka soo gaday markabuu soo saaray waa soo dejiyey takaaliifuu bixiyey baqaaruu ku riday waa kireeyey waa xisaabtamay isaga nololow ka rabaa waxbuu ku darsaday muqaabilkeeda waa la yaqaan shaygaa shaygaani intaan iga sii waa ka gadatay faa-iidadiisu camalkiisa ayay u dhigantaa laakiin laba beriyaan ku sugaa lacag isii yani ajal iyo iyo iskuma dhigmaan yani lacag waqti iyo lacag ma isku dhigmaan markaa ninkaani wuxuu noqonayaa ninaan ka faa-iida wax wax yacni dhibmaal ah iyo wax shaqo ah isagoon qabanin oo lugaha isu saaran yihiin baa wax u socdaan walidaalika marka ribal jaahiliyadaasna waa ribada maanta caalamka u badan oo bunuugta ku dhaqmaan oo aadka yacni u badan oo weliba kirdhidkaarada iyo u badan ban oo qofkii uu leeyahay intaas daynaa lagu siinaa waqtigaas haddaad ku keenta iska bixi hadday kula dhaafta laakiin interest baa ku koraayo raid interest raidka marka waaa waa loo fakeray maalin maalina wax ugu kordhaa anaa u xisaabantaha maalintiiba eber dhibic eber eber eber hal oo kalea la leeyahay yani marka maalin walbo qorax dhacdo lacagaa ku socoto maalin walboo qorax dhacdo lacagaa ku socoto mataa ou qofkan wax gudaa marka cumruhu dadow addoon u noqonaa marka bangi ayuu addoon u yahay oo u shaqeeyaa cumruhu nolosha ciriiriyay ku noqonee weligiis waxma tacbanaayo ninkaasna waa habdhaqanka galbeedku hadda yacni waxyaabaha iyaguba ay fahmayaan waayo oo ay leeyihiin innaga xagga dhaqaalaha iyo yacni xagga waxyeelashada dhibaan ku qabnaa nin dhan waxaa arkay jaamacad ka baxay oo khibrad badan oo mushaarka uu ku shaqeeya markuu kuu sheego waa la yaabaysa se u badan yahay haddana deyn kama baxo guri deynuu ku jiraa baabuur deynuu ku jiraa dharku waa deyn lacagtiisu isma gaarto markaasaa markii shaqada laga finisho uu ka tago waxaa u bilaabanaya inuu marka isbaabi'iyaba nolosha inuu iska cidaamiyo waayo shaqadaas uu shaqaynayo wax isaga bixi jiray haddii iyada uu waayo cid wax ka bixinaysa ma leh waa lala wareegaa wixii waa la xaraashayaa dhibaato badan uu galaan waxaa laga yaabaa inuu shan sano toban sano soo bixinayo marka horena contractiga la galay shan iyo labaatan sano inuu ahaa gurigan shan iyo labaatan sanaa lagu dhamaynay shan labaatanka sano marka interesta usaaran bangigii lacagtii guriga saddex laabuu ka faa-iidaa isaga iyo konton iyo toban laab ninkaana marka hadduu shaqo waayo walwal maanta xaggeed gele waa isdilaa marka dambe waxyaabaha marka mashaakil jira waayo islaamkuna uu xalliyey ummadahan islaamka ayna ay ku dhiban yihiin middaas marka riba aljaahiliya la yihaha riba nasiana waa la yihaha waa xaaraan waa midda qur-aankuna uu ka hadlayo mid kaloo ribal beyc la yidhaha ama ribal fadli la dhahana waa jirtaa beecay gashaa midda beeca gashaa marka ibnu cabaas ah waxaa laga wariyey inuu diidi jiray xadiidkeedaan soo gaarin laakiin markii dambe waa kasoo noqdayaa la dhahaa ribadaa marka ribal fadli waxay tahay waxyaabaha qaarkooday gashaa wax walba ma gasho rasuulka sal ll ly slam wuxuu caddeeyey lix shay inay gasho macnaha waxay tahay الذهب والفضة eh, dahaبkii فidada الbr والشhacيir burka iyo شhaciirta iyo timirta والtmr iyo والmilxu cusbada lxdaas culimada marka waxay yidhaahdeen الذahب والفiضة ثmن الأشhyاء waxyaabaha la kala gataa ku qiimeysan waxaa la haleeshiinaa oo la raacinayaa marka lacagta dahab iyo fido maxay ribowi u noqdeen ashyaadaa lagu qiimeeyaa dhulkan meeqo waayo intaasoo diinaar intaas dahab shaygan maradan meeqay joogtaa intaasoo diinaar dahab waay hadda marka dahabkii laguma tacaamulo oo dahab wadwadidiis waaba iska dhibe lacagaa la sameeyey berigii hore lacagtu qof markau lacag samaysanaayo uu leeyahay waxaan xaashiyahan wax ku kala gata damaanaduu sameey jiray oo dahab ayuu dhigi jiray yacni bangi buu dahab dhigaa ama dahabaa ka dhigan lacagtaas haddii hadhow wax ay ka yimaadaan dahabkaasaa loo gadaa dadku ma khasaaraynin toddobaatan iyo kowdii markay ahayd ayaa marka dowladahan qaarkood hadda xoog badan maraykanka uu bilaabay in aan laysla ekaysiinin lacagta uu daabacaayo iyo dahabka u yaallo marka lacagtan xaashida uu daabacayo wax ka damaanad aba ah hadda maba jiraan banaan hadday marka baaba-do nasiibkan waxaa laga yaabaa nin labaatan sano iska shaqaysanayo lacagtiisu ay dollar u tahay hal maalin labaatankii kun toban kun inay noqotaa laga yaabaa shan kun inay iska noqoto ku qiime ay ku qiim eh, la qiimo ekaataa laga yaabaa waayo iyada awalba qiimi ma lahayn wixii lagu damaanad qaadayeyna ninkan xooggiisu iskaga tegey haddana gadaal dambe waa kasii daray oo wuxuu keenay meelaha qaarkood wuxuu geeyaa dollarkan la dhaqaayo nacam wax isaga ka baaba'sanba male nacam iska daabaca bahasha nacam e marka hadda gaaladii laftooda qaarkooda ka cabaadaya waxaas nacam oo qofku marka wixiisoo dhan un inuunan marka xaashi ka dhigin nacam haddii kale xaashidan waxaa laga yaabaa inay kula degto un si siyaasadaanay la sabeynaysaa marka aلdahab wاlfida waxaa loo waxaa la haleeshiiyey maxay lacagta dahab iyo fida iyo lacag isku qaanad waay marka waa jinsi waa ajnaas saddex ah laakiin isku cilo ah waay fahm waa saddex jinsi laakiin hal cilaa ka dhexayso ciladu waa maxay athamaniyatu qiimanimo lacagtana waxaa lagu qiimeeya dahabka fidadana waxbaa lagu qiimeeya atamru waalburu yani timirta qamadiga iyo washaciiru shaciirtana culimada shaaficiyada waxay leeyihiin alkaylu waاطacmu in la quuto wax la cuno ay yihiin iyo inay yihiin wax beegmo quud waxay ku cilaynayaan marka in la quuto wax la yani dacmi madcuumaadoo dhan marka waxyaabaha la quutoo dhan ribaa ku dareereysa iyadana marka axkaamta ribada marka waa sheegi doonaa laakiin hadda sii ogow waxyaabaha axkaamta ribada ay ku socon doonto timirta iyo shaciirta iyo iyo iyo qamadiguna waa isku waa saddex jinsi laakiin isku cillo waay cillatuhaana waa aطacmu ducmi waayo marka cilladooda xadiid ay qabsanayaan marka yani maطcuumaad saas oo kale uu iطlaaqay aلطacaamu bالطacaami riban aacaamu biacaami riban waxaa la haleeshiinaa kuwaas marka wixii la macno ahoo dhan oo la quutoo dhan digirtii iyo geleydii iyo waxaas o dhan waa gelayaan ribadaa ku dareereysa milxiga cusbada de iyada waxba badanaa laguma waxba maynan haleeshiinin waxba maynan uga qiyaas qaadanin iyada intaa marka lixdaasna waa mansuus kuwaana waa la haleeshiiyey kuwaa marka riba ku socoto axkaamta ribadu marka maxay tahay haddii shay jinsi haddii jinsigiisa lagu iibinayo idaa biica jinsun bijinsihi haddii jinsi jinsigiisa lagu gadaayo jinsi maxaa laga wadaa dahab iyo dahabaa laysku gadaa waa isku jinsi soo maaha idaa biica jinsun bijinsihi waxaa la shardinaa taqaabud iyo tasaawi hoo iyo hoo in laysdhaho oo aan lagu kala tegin meesha tasaawi inay isla ekaadaan toban garaam toban garaamaa lagu gedi karaa toban garaam toban iyo shan laguma gedaayo waxba ha fiirinin aljawdatu waalradaa'atu ma la fiirinayo dahabkan ma fiicna iyo dahabkan waa xun yahay iyo kan labaatan iyo koow waayo kan waa sideed iyo toban iyo ictibaar male marba haddii dahab dahab uu yahay sidaas waa timirtii khaybarba nebiga saasuu ka yeelay sal l slam marka addahabu bidahabi marka dahab dahab lagu iibinayo saas waay fida haddii fida lagu iibinaa waa la mid dollar marka dollar lagu iibiyana waa la mid dollar see dollar loogu iibinaa markaad boqol dollar haysatood labaatan labaatan rabto dollar aad dollar ku gadanay mala kala badi kara markaas ayb jaagu isaguna lacagta unbau la mid yahay haddaad boqol dollar dhiibtid jaagna aa rabto ama jaagaa wadataa sarif baad uga baahan tahay in boqol dollar boqol dollar lagu aadiyo dhammaan marka jaagu inuu yiraahdo sideetanan kuu qora ama sagaashan sax maa waa marka laysku iibinayo laba shay isku isku jinsi ah ka hadlayna ayb haddii lagu iibinayo idaa biica jinsun bigayri jinsihi laakinahuma taxadaa fi lcilati shay baa shay kale lagu gadaa oo aan jinsigiisa ahayn ciladoodaa isku mid ah laakiin oo ama matalan dahab iyo fido lacag iyo dahab waa isku cillo laakiin waa laba noocay kale yihiin markaas maxaa la rabaa marka waxaa la shardinayaa taqaabud hoo iyo hoo in lays dhaho waa la kala badsan karaa soddon garaam oo fida ah hal garaam oo dahaba waa lagu waa lagu bedelo karaa laakiin waa in hoo iyo hoo lays dhaho lacag sidoo kale dahab waa lagu gada karaa intii la doono laakiin hoo iyo hoo in lays dhaho waayo deyn in lagu qaato ma la ogola dahabkii isii lacagtii maalin dambaan keenaa ma banaana ayb ixtimaalka maxaa kuu dhiman waxaa kaloo kuu dhiman idaa biica jinsun jinsi haddii lagu gado bigayri jinsihi walam yataxidaa fi lcilati jinsi baa jinsi kale lagu gaday isku cillana ma aha lacag iyo waxaa la ysku gaday badar lacag iyo badar isku cillo may ahayn maya isku jinsi miyaa maya taqaabud iyo tasaawi midna lama shardina sidii la rabaa loo kala gadan karaa kuwayaalkaas axkaamtaas marka axkaamu ribaa marka lasoo koobo sidaas ayb riba alfadli iyadana qaybaheedu marka sidaasay kala tahay marka alla wuxuu leeyahay aladiina yaakuluuna aribaa ribada kuwa cunaya laa yaquumuuna ma kacayaan min qubuurihim kama soo kacayaan ilaa kamaa yaquumu ladii kii ilaa ka qiyaami ladii kii qiyaaman istaagitaan ilaa ka qiyaami ladii kii istaagidiisoo kale maahani yatakhabatuhu ou markaa legdayo ou gebidhaclaysiinayo dhaclaysiinayo ashaydaanu shaydaan min almasi min ajli lmasi waalida darteed dalika kaagaasi biannahum kaa mid ahaanayo waayo biannahum bisababi annahum iyagu qaaluu inay yidhaahdeen inama albaycu inamaa wax kale ma ahani albaycu beycu milu ribaa oo kale way ribadii oo kale way beycu waa riboo kale ay dheheen ayb marka haddii hadda ribada uu qof beec ku tilmaamo ama faa-iido ku tilmaamo oo ribadiiba uu banneeyo mushkilaadka hadda jira waxaa ka mid dad ah un cilmi u nisbo sheeganayo oo shahaadaad caalamiya qaarkood ka qaateen culuum sharci ah ayaa ribadii u doodayo sheekhulasar sheekhulasharkii hore wuxuu qoray buug uga hadlaayo ribada faa-iido ku sheegan daad aada u fiirisana wax riba la yihaha maba jirta ka soo baxaysa middaan bunuugta ku dhaqantooba ka hadlaan oo wuxuu leeyahy bangigaan markaan lacag ka deynsado yacni markaan bangigan dhigto lacag inuu wax ii saaro aniguna aan shardigaas kula galo waxba ma dhibaayuu leeyahy sababtoo ah lacagtiibuu ku shaqaysanaa faa-iidada waa wadaagaynaani asaguu kuleeyahay maxaa wadaagaysaan khasaarada inaad wadaagtaan ay ahaydeen qofkan saving accountka samaystay maba khasaaraya isageen lacagtiisuna waa u madmuun waxna waa loogu daraa yani beecuna khasaaro iyo faa-iido labadaas u aqbalaa marka beec iyo ribo in laysku shabaho waa dulmi aada u weyn weyn dadkan hadda marka cilmaaniyiinta oo diinta aan aaminsanaynna ayagu waxayba yidhaahdaan dhaqaalo maba jiri karaba ribo la-aan waxaasay akrinayaan diintii waxay ka dhigayaan marka islaamkiiba in marka dhaqaalaha waxaa udiid u diidan inay tahay muslimiinta ribada ay ay diidayaan muslimiin ribana iskama dhaafin maanta oo bunuugta ribada meel walbay ka furan yihiin dalalka islaamka haddana maca daalika taas iyaa dhibaatada keentay ma maqlaysid waxaad maqlaysaa uun yani ribada in laga tagaa dhib keenaysaad maqlaysaa wax dhibana ma keenaysan wa axala allahu alla wuxuu xalaaleeyey albeyca beeci buu xalaaleeyey waxarama wuxuu xarimaa ribaa ribadii albeyca waa ismu jinsi oo alaa la geliyey ashaasi marka maxay keenee cumuum laakiin caam oo maksuus a ah albeyc waa caamun maksuus beeca waa xalaal ilaa wixii sharcigu xarimay maahan isaga laftiisa saa u ogow ee beec oo dhan waa iska xalaal maaha macnuhu usuusha marka buyuucda la reebayna culimada waxay ku koobaan dhowr asal buyuucda la reebay waxaa u asala <clears throat> in loo reebay lixurmatihaa shaygan cayntiisaaba xaaraan ah ama waaba najaas shayga kaadidii in la kala gato waa mamnuuc khamradii in la iibiyo waa mamnuuc khamrada maxay mamnuuc ku tahay linajaasatihaa bay dhahayaan shaaficiyadoo kale ama in la yidhaha waaba xaaraan licayniha maadaama ay xaaraan u tahay ma la kala gado karan shayga marka shaaricu beeciisa ka ganacsigiisa uu reebaayo waa shay cayntiisii xaaraan u ah ama najaas u ah kow asalka labaad ee buyuucda manhiga waxa uu yahay wuxuu xaaraan u yahay maalan lilgarari fiihi garar iyo khiyaana ku jirto kado waa maxay labadan qof midaa dagan nahaa rasuulu llahi sal l slam can bayci lgarar buyuuc badan baa marka qararka soo gelaysa alaabta ii soo socoto jina ka soo socoto jidkay kusoo jirtaa waa kaa gatay ayay iga gad hoo jeeg u qoraa jeegaa la siinaa risiida u bixinaa alaabtaas ninkaasaa gatay isagana lacagtii ama jeegiibuu ka qaadana kii kale waa sii gadaa kii kale waa sii gadaa markaas aday dhow arkaysaa toban qolo is haysato marka horeba wax qarar oo aan hadda oolinaa lakala gadanan shay aan marka maqduuru tasliim hoo aan maanta la dhihi karinaa lakala iibsanaa ma bannaana shay adiga aadan dhihi karin aadan awoodi karin qofka inaad siiso ma la iibi karo ilaa hal shay wax adiga aad leedahay ood hubto laakiin lagaa boobay oo gacan qaasib ku jirto ninka kaa iibsanayana aada u sheegtay oo yidhi anaa ka qaadanaya adiga iga iibi hadduu marka sidaa lagu kala iibsado ninkaa gurigiisa saa maalan ama dhulkiisa uu ku gato kii kalena uu ka baxsado beeca sax haddii kii marka wuxuu moodayay ay sax noqon waayaan ka waran gurigii ninkii uu ka qaadan waaye ama ku adkaado wuu kusoo noqon karaa lacagtii celi waxaa documentigaagi hayso waxa laakiin hadday maqduuru tasliim ay yihiin qararaa ku sugan ogaada baddaanaan gelaa waxbaan kuusoo qabanaan guryahanaan midkaa iibiyey waxaasoo dhan jahaalaa ku sugan ma banaana qararaana ku jiro asalka saddexaad waxa uu yahay liajli riba makhaafata riba riba ka cabsasho laga cabsanayaa beecan loo diida oo maalan waa maa kuwii hadda aan ka sheekeyneyna waay si riba ku jirto in loo kala gato ma banaana ama ribadii lama hubo lak waa laga cabsanaa ma banaanaanaysa oo xadiidkii wuxuu ahaa rasuulka sal alla ly slam nin baa marka wuxuu yidhi timir dhulka taaloo qallalan ayaa waxaan ku gadanaa buu yidhi mid geed saaran oo qoyan markaasuu wuxuu yidhi nebiga ayanqusu rutabu idaa yabis tan geedka saaran oo qoyan hadday qallasho sowma nuqsaamayso yidhi culayskeeda haa buu yidhi yaa og marka intay ka nuqsaamayso waa maya sow maaha idan laa buu yidhi maya falaa idan ma banaano marka qaacido marka fiqiyaa jirto fiqi oo culimada ay leeyihiin al yani aljahaalatu yani fi lmufaada eh, fi l eh, eh, jahaalada ku sugan musaawaadka ku sugan ka lmufaadalati qaacida saas kale ayb aljahlu bilmusaawaati ka xaqiiqati isla ekaanshaha labadan shay ribowiga ah in laga jaahil noqdoo la ogaa waayo ka xaqiiqati lmufaadalati waxay la mid tahay yani kala badnaan la hubo oo kale ad ka soo qaadeen in labadan shay ay kala badan yihiin oo ribowi ay yihiina laga soo qaadaa xadiidkaasaana u asala waana sabab marka buyuuc la la noocaa loo reebay baa jirta marka saddexdaas shay baa marka ugu waaweyn qarar ribo laga cabsanaayo caynta shayga inuu wuxuu yahay culamada qaarkood baa wax kale waxyaabo kale kusoo dardaraan oo yacni maalan waxay ku daraan waktiga aadaanka markuu dhaco salaada jimcada khudbada loo istaagayo kale in beec waa xaaraan oo xagga waqtigay kaga daraan makaankana waxay ku daraan masaajidka dhexdiisao kale waxyaabahaas adoo laakiin in ahaan yaa beeci faasiday ka dhigayaan waxyaabahan marka waa xalla llaahu lbeyca marka laleeay beyc kasto ilaahay waa xalaaliye marka laga reebo kuwan oo sharcigu uu reebay caam oo maksuusa ah waay marka imaamu shaafici sidaasuu yihi waxarama ribaa ribadiina alla waa xarimay faman jaaahu faman qofkii jaa-ahu uu u yimaado mawcidatun waana ay u timaado min rabbihi waanada oo min rabbihi xagga rabbigii ka ahaatay ama xagga rabbi uga timaado fantahaa ka reebtoonaado ka joogsado falahu mankaasi waxaa usugnaaday maa wixii salafa hormaray wixii hormarayoo intaan ribada la xarimin ou cunay waa loo dhaafaa wa amruhu amarkiisuna ilallaahi alla xaggiisu ahaaday iyadana waa soo macnayn afarta damiirka yani afar meel in loo celinayo waman caada qofkii noqdo ribadii ku noqdo oo bacda taxriim iska cunayo iska guranayo ku dhex jiro fa ulaa'ika kuwaadaas asxaabu nnaari naarta dadkeeda waa hum iyagu khaaliduuna fiiha kuwa waaraya waay naarta dhexdeeda ku waaraya yamxaqu llaahu alla wuxuu tirtiraa arribaa ribada ayuu tirtiraayo barakaduu ka tiraa wa yurbii ilaahay waxa uu kor yacnii uu ziyaadiyaa asadaqaati sadaqaadkuu ziyaadiyaa wallaahu alla laa yuxibu ma jeclaanayo kulla kafaarin mid walbo gaalnimo badan ahiimin oo dembaabid badan hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wasxaabi